bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo siddeedaad oo suuratu aala cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihuu dambeeyey waxaa alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala ciidoo maaragtay laga warramaayey saan horay u soo sheegnay dad ridaabay ayagoo madiine jooga gaaladii kufaarta aheedoo maka joogtana haleelay ayaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qofki dalba ayuu dha ilaahay diinta islaamka diinaan ahayn diinnima ka raadiya falan yuqbala minhu laga aqbali maayow dha ilaahay wa huwa ruuxaasuna fil aakhirati aakhira dhexeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay limasiirihi ila naari lmu'abadati calayhi maxaa yeele naar oo weligiisa oo ku jiraayo ayuu ahaanayaa mar haddii waxaa weeye gaalnimo ou maaragtay ku dhinto usan soo noqonin qoladii markaasi waxaa weeye kufrisay ayaa markaasaa waxaa weeya la istibcaadsanayaa oo ilaahay wuxuu leeyahay kayfa sidee buu yahdi allaahu alla uu hanuuninayaa qooman qoom qoomkaasoo kafaruu kufriyowdha ilaahay bacda iimaanihim iimaankooda bacdigeed iimaankooda bacdigiisa kufriyey oo washahiduu ka markhaati kacay ana rasuula rasuulka muxameda calayhi salaatu wasalaam xaqun xaq inuu yahay wa jaa'ahum lbayinaatu aayado cadcadna ay u yimaadeen oo xujooyin daahiraada nabiga runtiisaa tusina ay u yimaadeen wallaahu alla laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoonka adaalimiina oo daalimiinta ah yow dha ilaahay qoladii sidaas u kufriyeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahay kayfa sidee buu yahdi llaahu alla ugu hanuuninayaa waxa weeye istifhaamtan istifhaamu linkaari bimacna nafyay noqonaysaa la yidhi waxaa kaloo la yidhi istifhaam oo markaa lilistibcaadahay noqonaysaa oo macnaha hanuunkoodu waa shay mustabcada oo la baciisada ayaa la leeyahay sida uu yihi maaragtay caarifka buusiiri waida albayinaatu lam tuqna shay-an failtimaasulhuda bihima canaaw ayuu dhahay aayadahaad cadad aayadaha cadcadoo ilaahay uu soo dejiyey qofki waxaa weeye waxba ay ka tari waayaan ay waxba u faa'iiday waayaan hanuun laga raadiyo waxaa weeye dhibaato ayaa lagala kulmayaa marka ilaahay wuxuu idhi see alla u hanuuninayaa qoon kufriyowdha ilaahay bacda iimaanihim iimaankoodii bacdigiisa kufriyey oo wa shahiduu ka markhaati kacowdha ilaahay anna rasuula rasuulkii xaqun mid xaqa inuu yahay wa jaa'ahum mawdaa ina la xaaleeyo ayaa qad xarfu tacqiiqa lasoo soo walxaal qad xaqeeqee jaa'ahum ulbayinaatu aayado cadcadna ay u yimaadeen alxujaju daahiraad weeye calaa sidqi nebiyi xujooyin oo daahira oo nabiga calayhi salaatuasalaam runtiisa ay u yimaadeen wallahu allow dha ilaahi laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomka alla hanuunin maayo aldaalimiina oo daalimiin tahay qolooyinka daalimiinta oo kufaarta ilaahay subxaanahu watacaala hanuunin maayow dheh ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay haddana ilaahay markuu ka waramay siday yihiin maalkooda ilaahay ka warramaya ulaa'ika kuwaasow dhah ilaahay subxaanau watacaala jazaa'uhum jazahoodow dha ilaahay anna calayhim korkooda inay ahaato weeye lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alle oo laga fogaado iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda iyo wannaasi dadka lacnadiisa ajmaciina dhammaanow dha ilaahay kuwaas jazahoodu waxaa weeyow dha ilaahay anna calayhim korkooda inay ahaanayso lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alle oo laga fogaado iyo walmalaa'ikati walacnat almalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda iyo wannaasi wa lacnata dadka lacnadooda oo mu'miniinta ajmaciina dhammaan intaas oo dhan ayaa lacnadaysa ilaahay baa lacnadaya subxaanau wa malaa'igta ayaa lacnadaysa dadka mu'miniinta ayaa lacnadaaya khaalidiina xaaliyiin kuwa ku waarowdha ilaahay fiiha lacnadaas amase waxa weeye naarta oo waxa weeye maaragtay almadluulu bihaa calayha weye laysku tusaalaynaayo maxaa yeele lacnadaasu waxa weeye sabab waxay ay u noqonaysaa naarta oo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu lacnado waxa weeye naar ayuu gelayaa khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha lacnadaas ku waaraaya marka hadda lacnada hadii isaga celisa weye wamin lawaasimiha weye markaasi lacnada lawaasimteeda waxaa kamida waxa ka laazimaya alkhuluud fi naar weeye amase waxa weeye madluulkaa loola jeedaa oo waxaa yeele lacnadu waxay kutusinaysaa naartayba kutusinaysaab oo naarkaantaa lamiirkan waa laysaga celi karaa laa yukafafu laga fooday maayowna ilaahay canhum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabka laga fooday maayo cadaabka oo naarta haddii ay galaan darfata cayni iyo wax ka yar laga fooday maayowna ilaahay laa yukhafafu laga fududay maayo canhum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabkiyow dha ilaahay walaa hum mana ahaanayaan yundaruuna kuwa loo korto oo tawbo iyo macdiro laga aqbali maayo maalinta qiyaamo walaa hum ma ahaanayaan buu dhah ilaahay subxaanahu watacaala yundaruuna kuwa loo korto ma ahaanayaan buu dhah ilaahay sidii markii waxaa weeye qoladaas ilaahay markuu soo sheegay oo uu ka soo warramay waxaa hadda markaa ilaah halkaa nooga sheegayaa qoladii sidaas samaysay haddii alle ay u noqdaan oo waxa weeye tawbo ay la yimaadaan iyo camal saalixa ilaahay subxaanahu watacaala kafuururaxiim inuu yahay maxaa yeele aayadihii hore sab nusuulkooda waxaan ku soo marnay laba iyo tobankii nin oo ridaabay nin kamidah waxa weeye inuu soo laabtay oo la dhihi jiray xalas ibnu suweyd marka haddii waxa weeye qofku ilaahay uu soo noqdo oo kufriga uu ka soo noqdo iyo macaasida alla inuu kafuururaxiim yahay oo ilaahay naxariis badan yahay yaa ilahay halkaan ku sheegayaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaa laakina ayuu dha ilaahay aladiina kuwa taabuu noqday min bacdi daalika ow dha ilaahay kufrigaas bacdigiisa wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda fa in allaha alle kafuurun allihuu dhaafaayo wey raxiimun oo u naxariisanayo marka aayaddan waxaa weeye ninkaas soo noqday iyo wixii kastoo waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala u soo noqda oo ayagoo dimbaabay dembigooda ka soo noqda ayaa loola jeedaa marka waxa weeye xaras ibnu suweyd ninkaa la yidhaahdo markii uu hidaabay oo maka uu tegayow gaaladii maka joogta u tegey alla ayaa wuxuu la doonaa layidhi hanuun markaasaa waxa weeye nin walaalkiisa ayaa maaragtay oo madiine joogay ayaa u tegey baa layidhi oo muslim ahay markaas waxa u dhahaa la layidhi maaragtaya ah, rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay haddii waxa weeye nin habow aad tawbo keento ilaahay subxaanau watacaala tawbada waa ka aqbalaya asaguna wuxuu weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu wax ka weydiiyey markaasoo waxau dhahay inii idaa tubtu ayuu dhahay hal uqbalu waxau dhahay haddii anigu aan tawbo keeno ma layga aqbalayaa kolka waxaa la yidhi ninkii waa erkiisahay waa soo noqday markuu yidhi waaratay haddii aniga aan tooba keeno inaan tooba keenaan rabaahe ma layga aqbalayaa ninkii waa soo laabtay markaasuu nabiga alayhi salatu salaam u sheegaa layidhi aayadda soo degtaa layidhi markaas waxaa weeye maka ayaa markaasi waxa weeye ayaa loogu sii tegey waa loo sheegay markaas ayuu soo baxay baa layidhi isagoo daa'ica ayuu maaragtay yaa yimiday oo islaamay islaamkiisuu loo wanaagsanaadaa layidhi meeshaa marka waxaa laga gudagelayaa kufaarta in loo qaybiyo saddex qaybood qayb ayaga kamida ah waxaa weeye oo kufriyey oo aan soo noqonin ayaa la sheegayaa qayb kufaarta kamida ah oo kufriyey kabacdina islaamka u soo noqday daahirka keliya oon qalbiga ka rumayna waa la sheegayaa waa munaafiqiintee qayb waxaa weeye kufriyey kabacdina islaamay daahiran wa baadinan sida ninkaana leeyahay xaras ibnu suweyne ayagana waa la sheegayaa marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ilaa laakina aladiina kuwa taabuu noqday min bacdi daalika kufrigaas bacdigiisa wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda fa in allaha alla kafuurun allihu dhaafaayo way raximu u naxariisanaya in aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay aayaddan ayadina waxay kusoo soo degtaa layidhi yahuud oo nabiyullaahi ciise ku kufriyey in aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay bacda iimaanihim iimaankooda bacdigiisowdha ilaahay ina aladiina kafaruu biciisa weeye markii la yidhaha sawnasuulku yahuud ayuu ahay ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo nabi ciise ku kufriyown ilaahay bacda iimaanihim rumayntoodii bacdigeeda oy nabiyullaahi muuse ay rumeeyeen uma bacdigeeda isdaaduu siyaadsaday kufran gaalnimo siyaadsaday oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku kufriyey lan tuqbala la aqbali maayow dha ilaahay tawbatum towbadooda la aqbali maayo ku lan tuqbala tawbatum tawbadooda la aqbali maayo waa idaa qurqiruu weye markii la dhuunyeeriyo oo xaalatulqarqare ay gaaraan gaalnimona ay ku dhintaan weeye ayaan tooba laga aqbalaynin wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humulaalluuna waa kuwa lumay ayuu dha ilaahay xaqa ka lumay wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humulaalluuna waa kuwa lumay oo baadiyoobay ina aladiina kuwa ayuu dhahay sana ilaahay kafaruu kufriyey waa qaybtii saddexaad oo wa maatuu dhintay wal xaalum ayaguna kufaarun gaale ay yihiin falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihi dha ilaahi mil-ul arli arlada muggeeda dahaban min dahabin oo dahab howdha ilaahi walow ibtadaa haba isku dha ilaahi bihi dahabkaas haba isku furtowdha ilaahi ina aladiina kuwa kafaruu dha ilaahi oo wamaatuu dhintay wal xaalumayowna kufaarun gaara yihiin way kufriyeen kufriya ku dhinteen falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihi dha ilaahi mil-ul arli arlada muggeeda waxa weeye miqdaaru maa yemla'uhaa weeye dahaban oo dahab ah dha ilaahay walow ibtadaa haba isku furtowdha ilaahay biikaas haba isku furto laga aqbali maawdha ilaahay walow bihi ow dha ilaahay haba maaragtay isku furtaano dahabkaas bah isku furtaano ma laga aqbalawdha ilaahay subxaana wa tacaala ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum waxaa usugnaaday kuwa waxa weeye gaalnimada ku dhintay waxaa u dha ilaahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mulimun oo xanuujiya ayaa u sugnaaday oo cadaabunaar ayaa u sugnaaday wamaa lahu mana u sugnaanin buudha ilaahay min naasiriina kuwa gargaara uma sugnaanin oo cadaabka ilaahay ka mancinaya wamaa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay min naasiriina kuwa gargaara oo cadaabka alla ka mancinaayana uma sugnaanin buu dha ilaahay sidaa markay ku tagaan waa u dhammaatay marka waxaa weeye saddexdii qaybood waynu ka soo baxnay ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala lan tanaaluu gaari maysaan albira biriga ayuu dha ilaahay xataa tunfiquu inta aad ka bixinaysaan mimaa kii tuxibuuna aad jeceshihiin aad wax ka bixinaysiin wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan oo min shayin shay ah, dha ilaahay fa in allaha alla bihi kaas caliimun allay ku cilmila weeye qofkii wax bixiyana alla subxaanahu watacaala waa ku jaazinayaa aayaddan hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu uga warramayaa biriga ayuuga warramayaa oo ilaahay subxaanau watacaala markuu soo sheegay sadaqada kaafirku inaysan anfacaynin oo waxba aysan u taraynin aakhiro waxba uusan ka helaynin ayaa ilaahay wuxuu ku sheegayaa meeshaan sadaqada muslimka iyo daacaadkiisa dhammaanteeda waxa weeye inay anfacayaan muslimka waxa weeye sadaqada uu la baxayo iyo daacada uu samaynayo dhammaantood intaasoo laysku diraba waxa weeye inay anfacayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka sawaabinayo ayaa ilaahay noogaga warramaya haddana waxa weeye sadaqada waxyaabaha ugu sii muhiimsan oo layska sawaabinayo haddii la bixiyo oo markaasi loo baahan yahay in la bixiyo ayaa ilaahay noogaga warramaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala lan tanaaluu gaari maysaan ow dha ilaahay albira samafal gaari maysaan biriga waxaa la yidhaahdaa ismun jaamicun likulli khayra la yidhahda waa magac kulminaaya khayr dhammaantiisa ayaa la yidhaahda macnaha sawowgiisiyaa laga wadaa oo jannaah ma gaaraysaan ow dha ilaahay marka hadda birigu sidaas weeye ismu jaamicun likulli khayr ayaa la yidhaha xataa tunfiquu intaad ka bixinaysaan ow dha ilaahay oo aad ka sadaqaynaysaan mimaa kii ayuu dha ilaahay tuxibuuna aad jeceshihiin waxa aad jeceshihiinoo maalkiina ilaa aad ka bixinaysaan biri ma gaaraysaan buu dhah ilaahay subxaanahu watacaala maxaa yeela biriga kaamilkiisa waxaa lagu gaari karaa waxa la haysto oo la jecel yahay in la bixiyo oo nafta lala dagaalamo wax layska soo qaado wamaa tunfiquun wix aad bixisaan ow dha ilaahay oo min shayin shay ah haba yaraado weeye wamaa tunfiquun wix aad bixisaan ow dha ilaahay oo min shayin shay ah fa in allaha alla bihi kaas caliimun allay ku cilmila weye waxaad bixisaanna ilaahay subxaanau watacaala caalim ayuu ku yahay maalka wixii la bixiyo oo maala amase maalka xataa kayrkiisa nafta iyo jaaha laftirkoodu waxyaabaha la bixinaayo oo wax laga helayo kamid yihiin oo qofku naftiisa hadduu jihaad fii uu ku bixiyo amase waxa weeye jaahiisa cid oo wax ugu taro waxay noqonaysaa waxa la yska sawaabinayo berigaa weye shay kastoo la bixiyana ilaahay subxaana wa tacaala alla caalim ayuu ku yowdha ilahay subxaana watacaala marka haddii alla caalim uu ku yahay ma la yacaayo maaragtay jaziyisa ilaahay shay ka la yici maayo maxaa yeele ilaahay caalim ayuu ku yahay kullu dacaami dacaam kulligiisa dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday dacaamkaasu xillan mid xalaal u ah libanii israa'iila reer banuu israaiil dha ilaahay ilaa maakii mooyaane xarama uu xarimay israa'iilu nabi yacquub calaa nafsihi naftiisa uu ka xarima mooye min qabli an tunazala tawraatu tawreed intaan la soo dejin ka hor ow ilaahay qul waxaa u tira howdha ilaahay fa'tuu la kaalaya yahuudey bitawraati tawreed la kaalaya fadluuhaa akriya in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaay aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay sabu nusuulkeedu ahay baa yidhi yahuudaa waxay yidhaahdeen oo nabiga calayhi salaatuslaam ay ku dhaheen innaka tascamu annaka calaa millati ibraahim maxamedow waxaad sheeganaysaa inaad haysato milladii diintii nebiyullaahi ibraahim wa kaana laa ya'kulu luxuumal ibili wa albaaniha waxay yidhaahdeen nebi ibraahimne waxa weeye geela hilibkiisa ma cuni jirin caaniyiinkana ma cabi jirnay yidhaahdeen hadalladaasay yidhaahdeen markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku radinayaa weye marka hadda waxay sheegteen yahuudu waxyaabahan hadda lasoo sheegay nebiyullaahi ibraahim inay ka xaaraam ahaayeen saasay sheegteen weye marka waxay leeyihiin haddaad milladiisi aada haysato oo waxa weeye aad ku socoto waxyaabahan waad iska xarimi laheed ilaan nabiyullaahi ibraahim inay xaaraam ka ahaayeen markaasaa ilaahay ku radiyay inay kaadibiin ay yihiin oo been sheegayaan markaasuu dhah ilaahay kullu dacaami dacaam kulligiisow dhah ilaahay kaana wuxuu ahaaday dacaamkaasu xillan xalaal ayuu ahay libenii israa'iila reer banuu israa'iilow ilaahay dacaam dhammaantiisa waxa weeye reer banuu israa'iil xalaal ayuu ahay ilaa maakii mooyaane xarama oo xarimay israa'iilu nabi yacquub israa'iil yacquub weeye calaa nafsihi naftiisa uu ka xirmay israa'iil waxa weeye macniisa carabiyada cabdullaahi yaa laga wada ahaa layidhi luqadaas waxa weeye oo suryaaniyada ayaa israa'iil la yidhaahdaa laakiin waxay ka dhigan tahay cabdullaahi oo kale weye marka israa'iil magiciisa ayaa ahay baa layidhi yacquubna laqabkiisa u ahay baa layidhi maxaa isra waxa weeye allah weye isra waa cabdi aan dhihilahay cabdu waaye cabdu iilna waa allah warkaasaa laysu ilaafeeyey cabdullaahi saasoo kale waa layidhi ilaa maakii mooyaane xarama uu ka xarimo israa'iilu nabi yacquub calaa nafsii naftiisa uu ka xarimo mooye oo markaasi geela ah geela markaasi hilibkiisa iyo caanihiisa wixii asaga ku tacalluqoo dhan ayaa nebiyullaahi yacquub ayuu iska xarimay waxaana u wacnay baa yidhi lamaa xasala lahu carqu nasa markii ay ku dhacdaa layidhi geestaanta cudurka la yidhaahdo ayaa waxaa weeye iyuu iska xarimay baa layidhi oo waxa uu ku nadray baa layidhi ilaahay haddau shaatiyo inuusan geela hilibkiisa ee caanihiisa uusan cunaynin geela hilibkiisa ee caanihiisa ayaana waxa uu cuno u jeclay baa layidhi markaasaa la caafiyaa yidhi kolkaas ayuu iska xarimay baa layidhi carqunasaadaan waxaa weeye waa xidid oo ka cararayaa la yidhi bawdada maaragtaya dhexdeeda ka cararaaya ama sacajirka oo qofka waxa weeye arrintaas ku dhacdana ay caajisaayo waxaa la sheegaa layidhi xadiis oo saxiixa daaweynta markaasi waxa weye la daaweynayo geestaanta xadiis waxau ahay laga wariye anas ibnu maalik saxaabigii jaliilka ahay waxa weye anas waxaa laga wariyey waxaa la keenaya ayuu dhahay oo markaasi waxa weye isaguna nabiga uu ka wariyey anas wuxuu nabiga ka wariyey alayhi salatu salaam nabiga waxau dhahay waxaa la keenayaa kabshu kabshu carabi kabshu carabi hadda macnaha wan un ayaa loola jeedaa oo wanaagsanaa loola jeedaa marka wan baa la keenayaa wankaasaa la gowracayaa waxaa la qaadayaa beridiisaa lasoo qaadayaa markaasaa la jarjaraaya kolkaasaa waxaa weeye ayaa la shiilaayaa kabacdi markii la shiilo ayaa waxa weeye subagiisa waxaa loo qaybinayaa saddexaa loo qaybinaya beridaas subageeda saddex qayboodoo isla egaa laga dhigaya marka qofku waxaa weeye wuxuu cabayaa haa layidhi halki jusba saddexdaas qaybood qaybba maruu cabayaa wuxuuna cabayaa subaxdii asagoo wax kale aan cunin oo canuurtiisa qaba ayuu cabayaa saddexda saddex jeerow kale cabaa marka saddexaa laga dhigayaa saddex markii laga dhigo oo weliba la qaboojiyo ayuu markaasi waxa weeye subaxdii ayuu cabayaa asagoo markaasi wax kale aana cunin saasuu ku daawoobayaa qofka geesaanta qaba anas waxau dhahay famaa ziltu asifu daalika liman nazala bihi fa shufiya bihi aktar min mi'atin ou dhahay anas waxau dhahay markii nabigu calayhi salaatusalaam saasna dhahay waxaan galow dhahay inaan dad badan dabiibo ayaan bilaabow dhahay oo waxa weeye arrintaas dad badanaan ku sameeyow dhahay oo cudurkaas uu ku degay marka waxaa ku caafimaadow dhahay dad boqol ka badan ayaa ku caafimaadow oo anigu ku dhoweyow dhahay geesaantaasaa markaasaa waxay ku dhacdaan nabiyullaahi yacquub kolkaas ayuu ku nagray baa layidhi marka hadda hilibka waxa weeye geela hilibkiisa iyo caanihiisa ayuu wax walba ugu jeclay baa lihi axabulma'kuuli ilayhi ayuu ahay baa li hilibkiisu caanaheed caanaha geelna waxay u ahaayeen baa layidhi axabulmashruubi ilayhi waxuu cabo waxa maaragtay ugu jeclaa weye laakiin nadarkaanoo kaleentood sharcigeenna waxba kama laazimayaan maxaa yeele nadarka wuxuu ku laazimahaa layidhi wixii markaasi waxaa waaye maa nudi baa layidhi wa tarku maa dukira laysa manduubanaa layidhi wax markaasi waxaa weeye manduuba oo markaas ayuu ku laazimayaa shaygan tarkigiisuna shay manduuba ma ahana laydoo sunna ah marka hadda asaga sharcigoodaa ahay mooyaane wax sidaas oo kaleentood annaga waxa weeye shaygaas tarkigiisa laga tegaayo mar hadduusan manduub ahaynin sharcigeena waxba uga laazimi maayaan laakiin ujeeddada laga leeyahay hadalka yahuud in lagu beeniyaa weye markaasuu dha ilaahay min qabli an tunazala atawraatu tawreed intaan la soo dejin ka horow dha ilaahay oo waxa weeye taxriimkaanu waa ka horreeye tawreed waa ka horreeye wadaalika bacda ibraahim weeye min qabli an tunazala tawraatu tawreed intaan la soo dejin ka horow dha ilaahay markaasna waxa weeye nabiyullaahi ibraahimne waa ka dembeeye hadda yacquub waa ka dembeeyey walam takun calaa ahdii weye xaraaman weye ahdigii nabiyullaahi ibraahim xaalaan ma uusan helin geela hilibkiisa iyo caanihiisa weye si ay yahuudi sheegaayaan qul waxaa u jira hawdha ilaahay qolada sidaas dhahaysaoo yahuudda fa'tuu la kaalaya bitawreeti tawreed la kaalaya keena tawreed keena weeye fadluhaa akriya si waxaa weeye qowlkiina runtiisa idinkugu caddaato iyo beentiis beentiisuba fa'tuu la kaalaya bitawraati tawreed la kaalaya fadluhaa akriya in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad run sheegaysaan keena tawreed akhriya oo ka soo saara in nabiyullaahi ibraahim geela hilibkiisa caadiisu ay xaaram ka ahaayeen marka sidaa markii layidhi way wareereen baa layidhi towreedna waa keeni waaye sidaa markay dhacday qaala tacaala u soo qadaro ilaahay wuxuu yidhi ilaa nimankaanu iftira ayay sameeyeen faman ruuxii iftiraa abuurtowna ilaahay calallaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuurtay min bacdi daalikowna ilaahay kaas bacdigiisa markii xuja ay daahirtay oo ay caddaatay taxriimku innamaa kaana min jihati yacquub yacquub jahadiisa inuu ka ahaaday oo laa calaa ahdi ibraahim uusan ahaynin qofkii markaas bacdigeeda been abuurtawdha ilaahay faman ruuxii ibtalaa abuurta calallaahi ilay korkiisa alkadiba been ku abuurtawdha ilaahay min bacdi daalika xujadaasu markay daahirta bacdigeeda fa ulaa'ika kuwaasawdha ilaahay mantiyo jamca noqoto weeye hum udaalimuuna waa kuwa daalimiina hawdha ilaahay waa kuwa waxa weeye xaqa ka gudbay oo baadilka u gudbay kuwaas weyowdha ilaahay faman ruuxii ibtalaa abuurtowdh ilaahay calallaahi ilayhi korkiisa alkadiba been ku abuurtowdh ilaahay min bacdi daalika xujadaas daahiritaankeeda ka bacdiowdha ilaahay fa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay humu daalimuuna waa kuwa daalimiin ah qul waxaad tidhaahowdha haddana ilaahay subxaanau watacaala sayidka maxamedka ah waxaad tidhaahdaa sadaqa allaahu alla waa ku run sheegay ilaahay arrinkan waa ku run sheegay fii haadaa ka jamiici maa akhbara bihi weye wax allaala waxau ka qabraba so uu run sheegaayo ayaa midaana ilaahay subxaana wa tacaala uu run sheegay waxa waxaa weeye markaas hilibkaas taxriimkiisu ahay inuu jihada yacquub u ahay oosan jihada nabiyullaahi ibraahim ahayn taa ilaahay subxaana wa waa ku run sheegay war waxaa jira hawdha ilaahay sayidka maxamedka sadaqa sadaqallaahu alla waa ku run sheegay midkaan ee fatabicuu raaca millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisi raaca allatii anaa calayhaa weeye anigu aan ku suganahay yahuud markaasaa lagu xudaynayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala fatabicuu raaca millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisi raaca diinta nebiyullaahi ibraahim oo anigu aan ku suganahay weeye iyo lmuminiin weeye marka hadda waxaa weeye macnuhu maahan baa la yidhi in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam diinta hadda isaga lagu soo dejiyo kitaabka qur-aanka ahu inuu yahay nafsu maaragtay sii lagu soo dejiyey nabiyullaahi ibraahim inay tahay maaha laakiin hadda ka horna waanu soo marnay waxaa loola jeedaa waxa weeye kitaabka qur-aanka iyo nebiyullaahi ibraahim suxubtii lagu soo dejiyey ayaa aada iyo aada isu shabahay baa layidhi xagga axkaamta furuucda ayay aad iyo aad isaga shabaheen baa layidhi sida kutubta kale isu shabahaan maxaayle kutubta ilaahay oo dhan xagga usuusha waa iskaga mid baa layidhi cilmu tawxiidka waa iskaga mid baa layidhi laakiin furuucday ku kala duwanta marka mar walba markaa qur-aanka saas ku arkayso waxa weeye waxaa loola jeedaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kitaabkiisa iyo waxaa aad iyo aada isu shabaha suxufti nabiyllaahi ibraahim markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala fatabicuu raaca millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisa raaca oo anugu aan ku suganahay xaniifan xaalaan ahay kii xaniifan xaalowyaa kii ilanahay weye ah, ma ilan can kulli diin ila islaam weye xaniifan xaalowya sii iisa nabi ibraahim oo adyaan baadilah oo dhan ayuu ka iishaa waxa uu iisanayaa uu iilanayaa diinta toosan wamaa kaana ma uusan ahaanin nebi ibraahim ow ilaahay u dheh min almushrikiina kuwa shariig yeelaya kama uusan mid ahayn wamaa kaana ma uusan ahaynin min almushrikiina kuwa shariig yeelaaya mid kamida ma uusan ahayn laakiin waxa weeye adinku waxaa tihiin mushrikiin ayaa tihiin marka meel aad ka haysataan diintii nebiyullaahi ibraahim lama arka weeye meel adkaysatiin ma jirta weye marka hadda rasuulkeena calayhi salatusalaam marka uu leeyahay wamaa kaana min almushrikiin nebiyullaahi ibraahim mushrikiinta ka mid ahayn waxaa laga wadahaa layidhi nabigu calayhi salaatusalaam wuxuu u sarbeebayaa nimankan oo yahuudda inay ayagu mushrikiin ay yihiin inay ayagu mushrikiin ay yihiin ayaa loo caddaynaya loo sarbeebaa weli waa loo sarbeebayaa looma wada caddaynaayo haddana waxaa maaragtay la caddaynayaa ana nabiya sala allahu calayhi wasalama calaa millati ibraahim nebi ibraahim milladiisa inuu ku sugan yahay laakiin arrintu ay tahay saa horuu sheegaynay min xaysu suhuula weeye xagga sahlanaashada ee waxa weeye usuuludiinku waa isku wada mid weeye shareecadayna iyo tii nebiyullaahi ibraahim ayaa waxay iska lahaayeen xagga suhuulada ayay aad iyo aad maaragtay uga gaftanaayeen baa layidhi markaasaa nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay fatabicuu millata ibraahima nebi ibraahim milladiisii raaca oo anigu aan ku suganahay xaniifan xaalow yaa kii eesa maa'ilan can kulli diinin ee islaam weeye wamaa kaana ma uusan ahani nebi ibraahim min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid ka mid ah marka waxa weeye casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu ayna shaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna biaayaati illaahi wallahu shahiidun calaa maa tacmaluun qul yaa ahla alkitaabi lima tasudduuna can sabiili illaahi man aamana tabquunahaa ciwajan waantum shuhadaa waantum shuhadaau wama allaahu bigaafilin camaa tacmaluun yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo lixaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeennii hore aayadihii ugu dambeeyey nimankii yahuudda ahay oo nabiyullaahi ibraahim ku been abuurtay iyo sidii ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas u jawaabay oo loogugu radiyey oo xujadu ay ugu dhacday baa ilaahay noogaga soo warramay marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qofkii ilaahay subxaanahu watacaala ku been abuurta xujadaasu markay daahirtay bacdigeeda daalimiin weyow dhah ilaahay subxaanahu watacaala waxaa jira haw dhah ilaahay sayidka maxamedka ahow alla waa ku run sheegay hadalkan uu soo sheegay oo sha'niga nebiyullaahi ibraahim ka warramaayo sida wax walba alla ugu run sheego raaca milada nebiyullaahi ibraahim oo anuu ku suganahay nebi ibraahimna wuxuu ahay baadilka midka ka iisha oo wanaagga u iisha diinta islaamka wamaa kaana min almushrikiin kuwa mushrikiintaana ka mid maahayn sidiinoo kalento aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay iska leedahay intaanan macnaheeda u gelin sababnuzuul ayay iska leedahay baa layidhi waxay soo degtay aayaddaanu markay yidhaahdeen aa layidhi qolooyinkaas ahlu kitaabka ahu annaga qibladeenna ayaa middiinna ka horraysay haddii aanu nahay yahuud gaar ahaan yahuudaa laga wadaahe waxay yidhaahdeen qibladeennu haddaad tihiid muslimiin annaga qibladayna ayaa tiinna ka horaysa warkaana waxay dhaheenaa layidhi markii qiblada la wareejiyey oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam qiblada kacbada loo soo wareejiyo baytalmaqdes laga soo wareejiye waxay yidhaahdeen baa la yidhi lima taxawalta can qiblatina maca kownihaa aqdam wa afla la yidhaahdeen maxamedow maxaad uga weyeegta qibladayna bayt almaqdasa ayadoo waxa weeye ayadu ay horaysay oo ayadu ay fadli badan tahay seed uga wareegtay yidhaahdeen marka hadalkaas ay asagana been bay ku sheegeen kolkaasuu ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala inna awala beytin beytkan ugu horreeye ayuu dha ilaahay oo wudica loo dejiya linnaasi dadka in ilaahay lagu caabudo laladii kii weeye bibakata maka ahaaday laladii kii weeye bibakata maka ahaaday mubaarakan xaal ou yahay kii la barakeeyowna ilaahay wahudan xaal ow yahay kii hanuuna oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaadowdha ilaahay marka hadda baydkan oo maaragtay ah, maka ku yaalla buyuudda ilaahay kii ugu horreeyey inuu yahay oo koonkan la keeno ayaa ilaahay ka warramayaa hadallada yahuuddu ay sheegaayaanna wax kama jiraan ay tahay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ina awala beytin ow dha ilaahay geydkan ugu horreeyow dhah ilaahay subxaanahu watacaala tacaala beydkaasoo wudica la dejiyey waxa weeye mutacabadan weeye ayadoo lagu cibaadaysanaayo beydkaasoo wudica la dejiyey linaasi dadka loo dejiyey oo arladan loo keenay laladii kii weeye bibakkata maka ahaaday hadda bakada maka ayaa loola jeedaa ba la akriyo lugatan waxaa la yidhahdaa waxaa laga soo qaadaa la macnaha min albaki weeye makaana loola jeedaa waxaa hadda baka loogu magacaabaa yidhi li'annahaa tabuku acnaaqa aljabaabilati dadka oo jabaabilada ah oo waxqahridda badanna oo madaxa adag ayaa waxaa layidhi qoostooda ayay jilco jirtaa layidhi oo qofku waxa weeye markuu meeshaas tago waa ku jilci jiray baa layidhi markaas ayaa baka loo baxsaa layidhi makana waxa weeye ayadana waxa weeye makana waa la yidhaahdaa makana waa la yidhaahdaa maka waxaa loogu magacaabaa layidhi waxaa laga soo qaatay min almaki makigu waxaa weeye alizaala la yidhaha zuulin waayo waxaa maka loogu magacaabay liannahaa tuziilu dunuub baa layidhi wa dunuubta ayay zuulinaysaa oy tiraysaa oo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala halkaas cibaado u taga oo ku soo cibaadaysa ilaahay subxaanau watacaala dembigiisa ayuu ku oo alla uu ku zuulinayaa markaas ayaa maka la yidhi maxaa yeele makigaas oo macnaha isaalada ayaa laga soo qaatay marka maka la leeyahana waxaa weeye waxaa la yidhi li'annahaa tabuku acnaaqa aljabaabirati weeye dadka jabaabirada ayay jalco jirtaa layidhi marka labadaasuba labadaas meelooday ka soo jeedaan haddii baka la yidhahyo haddii maka la yidhahdo markaasuu dha ilaahay laladii kii weeye bibakata ma ka ahaadow dhah ilaahay waxaa la yidhi malaa'ig ayaa dhistay baa layidhi qabla khalqi aadam baa layidhi nebiyullaahi aadam intaan la abuuri ka hor ayaa malaa'igu dhistay baa layidhi markaas ayaa waxaa weeye bacdigiisa waxaa maaragtay yaa la dhisay oo la soo dejiyey masjid alaqsa ama bayt almaqdes weeye waxaana u dhaxaysaa layidhi labadaas dhismo afartan sana udhaxaysaa layidhi sida xadiisu saxiixayn uu ahay xadiis bukhaariyo muslim ay weriyeen sida uu ahay afartan sano ayaa udhexaysay marka xadiisna waxau ahay awalu maa dahana calaa wajil maa'i cinda khalqi samaawaati waalardi zubdatun baydaa xadiisaa waxau ahay waxa arladan wejigeeda ka daahiray waxa ugu horreeyey waxay ahaayeen markii samaawaatkii arlada la abuuraayo agteeda daadxoor amba xumbo oo cad oo waxa weeye arlada markaasi laga fidiyey arlada laga fidiyaa yidhi marka hadda waxa weeye mako beytkan ku yaallaahu waa uu ka horreeye wax walba oo ilaahay buyuudiisa isaga ayaa ka horreeyey malaa'ig ayaana dhisay baa yidhi oo waxaa la sheegay baytulmacmuur markii la abuuray oo samada ku yaalla dablada qaabilkeeda weliba ku yaalla ayaa malaa'igta samada joogta waxay dawaafi jirtay baa layidhi baytulmacmuurkaasay dawaafi jirtaa la yidhi markii malaa'igtaasu baytulmacmuur ay dawaafi jirtaa la yidhi waxaa layidhi malaa'ig arlada joogtay ayaa iyaduna waxay u hilowdaa layidhi beytkaasoo kaleentoodahoo sidii baytulmacmuur u barakaysan inay ayaguna helaan markaasaa ilaahay wuxuu amray baa la yidhi inay markaasi beyt ay dhisaan oo arlada ku yaalla oo qaabilaaya beytkaas samada ku yaalloo baytulmacmuur la yidhaahdo wuxuuna ahay baa layidhi markaasi jawhar oo cad ayuu ahay wa daafat bihi malaa'igtu way dawaaftaa yidhi qabla aadam alfay sanatinaa la sheegay oo waxaa la yidhi beytkan maaragtay baytullaahi alxaraam waxaa weye malaa'igtu way dhistay baa la yidhi nebiyullaahi aadam intaan la abuurin ka horna laba kun oo sano ayaa malaa'igtu dhawaafaysaa la sheegay marka hadda inuu bayd walba u ugu horreeyey ilaahay wa tacaala wuxuu ku caddaynayaa nafsa qur-aanka axaadiisa bukhaari iyo muslimkana waa lagu caddeeyey oo rasuulkeenaa ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam hadalkaa marka yahuuddu ay leeyihiin ayaa lagu baabiinayaa oo waa midka ma midka maka ahaade beydkan ugu horreeyo arlada la dejooga ilaahay markaa sidaas markuu dhah ilaahay wuxuu yidhi mubaarakan xaalow yahay kii la barakeeyey oo waxa weeye beydkaasi waa barakeysan yahay weye reydaa barakatinaa laga wadaa baraka mid u saaxiiba weeye waxuuna ku barakaysan yahay min xaysu alxaji bihi weye waa loo xajinayaa oo waa la aadayaa wa takfiiri sayi'aat sayi'aadkaa ilaahay ku astura ku dhaafaya liman dakalahu qofkii markaasi gala weeye ah. marka ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala mubaarakan xaalow yaa kii la barakeeyey wa hudan xaalow yaa kii hanuuna owdha ilaahay oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaaday oo caalamiintu waxa weeye meel walbay joogaan beydka ayay ku soo hanuunayaan oo ay soo aadayaan maxaa yeele waa qibladoodii qiblo kaloo markaas hadda layska aqbalaya ma jirto fiihi beydkaas waxaa ku sugan buu dhaha haddana ilaahay aayaatun aayado ayaa ku sugan aayadahaasoo bayinaatun oo cadcadow dha ilaahay fiihi beydkaas waxaa ku sugan suganow dha ilaahay aayaatun aayado aayadahaasoo bayinaatun oo cadcad aayado cadcad ayaa beydkaas ku sugan buu dha ilaahay minhaa uu soo qadaro waxaa ka mid a ah maqaamu ibraahiima nabiyullaahi ibraahim makaanu joogsigiisa ayaa ka mid ah magixii nebiyullaahi ibraahim uu ku istaagay markii waxaaweye uu dhisaayey waataan suuratulbaqara kusoo soo maraynay lamadiisu gomadood ayaa saameeyaalay dhagaxaas marka waxa weeye ilal aanane waxaa la yidhi raadkiisii baaqi ayuu ku yahay baa layidhi maca tadaawili damaani zamanku asagoo dheeraaday gacmo fara badanna ay taabteen baa layidhi waxaa ka mid ahaa layidhi xasanaadka ayaa lagu jibaarayaa oo qofki ku cibaadaysta xasanaadkiisa ilaahay waa u talciisinaya wey haddana waxaa layidhi wa anna dayra laa yacluuhu shimbir waxaa layidhi kama kor mari kala layidhi shimbir waxaa layidhi kama tari mar markaa layidhi laa yamuru calaa dahrihi dhabarkiisa ma mari kala layidhi ilaa idaa kaana bidayri maradunaa layidhi ilaa shimbirkaas inuu jiran yahay mooyaan haddii waxaa weeye shimbirku ou jiran yahay oo hawada maaragtay yaa ah, uu maro korka eh, eh, bayt baytullaahi alxaraam korkiisa uu maro shimbirkaas hawadaasuu ku caafimaadahaa layidhi laakiin haddousan jiranay ou maro ou isku dayo inuu maaragtay dushiisa maro shimbirkaas ma awoodi karaa inuu maraa layidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala fiihi waxaa ku sugan aayaatun aayado bayinaatun oo cadcad maqaamu ibraahima nebi ibraahim maqaamkiisiaa ku sugan ow ilaahay waman dakalahu ow dhah ilaahay qofki gala kaana wuxuu ahaanaya aamina mid aamina qofkii galana beytkaas waxa uu ahaanaya aamin ayuu ahaanaya oo waxa weeye cid ubanbaxaysa oo dhibaato ku samaynaysa dil iyo dulmi iyo wax kaleentood midna laguma samay jirin baa layidhi jaahiliyadii iyo islaamka ayuu saas ahay beytka ilaahay weye qisaas xataa laguma samay jirin weye ah, qisaas xataa allaha ka dhige laguma samay jirin baa layidhi jaahiliyadii saasuu ahay baa layidhi fakaana rajulu yaa la yidhi markaasi yaktulu ninku waxaa layidhi waalaxow diri jiraa layidhi wayudkilhu markaasuu beydka gelaayaa layidhi falaa yatacarar lahu markaa looma banbaxaynaa layidhi maadaama intoobu beydkaas ku jiro marka waxaa la yidhi ninki xataa aabbihiis uu diray hadduu meeshaas ku arko ma taaganayn ilaa beydkaas ku jira jaahiliyadii sida loo ixtiraam jira weye laakiin waxay culimmada yidhaahdeen imaamu maalik imaamu shaafici aimada kale mooye waxay yidhaahdeen haddii ninkaan waxa weeye oo wax dilo oo beytka uu galo waa looga waa laga qisaasaya meeshaa lagu qisaasaya ah, abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay beytka dhexdiisa qisaas lagu samayn maayo intiba qofkaan oo ku jiro qisaas ma loo dhoweyhaayo riwaayad imaam axmed kiisaana saasay qabtaa weye waxa weeye cayiri baa lagu samaynaya uu leeyahay laqdiyaa lagu samaynayaa ilaa uu ka baxo markaas kabacdi ayaa qisaas lagu samaynayaa waana markaasi amarka amnigaanu oo ninkaan uu helaya waa adduunyada la laakiin aakhiro wuxuu helayaa qofku tagfiiru sayi'aat iyo mulaacafatu lxasanaat wey marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala waman dakala ruuxi gala kaana wuxuu ahay aaminan mid aaminay welilaahi alla waxaa ugu sugnaadowdha ilaahay cala annaasi dadka korkooda xijul beyti beytowdha ilaahay beytkaas aadidiisa hadda beytkaas markuu sidaas u karaamo badan yahay oo barako khayr badan yahay dadka waxaa laga doonayaa haddii laga helo shuruuddii oo xajka inay beytkaas ay aadaan ay xijiyaan dalkaasuu alla wuxuu yidhi welilaahi alla waxaa ugu sugnaaday calannaasi dadka korkoodoo waajib ku ah xijul beyti beytka aaditaankiisa amba xajul beyti beytka aaditaankiisa isla macna isku mid waayo macnaha manduul ayaa maaragtay beytkaas aaditaankiisu waajib ay ku tahay istadaaca kara ilayhi ila albeyti beytka sabiila min sabiilihi u kara manzuul ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala istidaaca kara ilayhi ila lbeyti beytkaa sabiila min sabiili jid u kara ah, sabiila weye alaa calaa sabiililcaada weye marka waxaa weeye falaa yejibu ayaa la yidhi ma waajiba ayaa la yidhi ah, falaa yejib ma markaasi bidiiraanin walaa khadwatin la yidhi waxaa weeye haddii lacala ay jiraan oo waxaa maaragtay ah, oo la helo dad waxa weeye ilaahay karaameeyo ahlulkhadwo ah oo ilaahay arlada usoo duubaayo hadday jiraan waxaa la yidhi markaasi adinka la dhihi maayo ahlulkhad waa kiine beytka inaad aadiin oo soo xejisiin waajiba insan ku noqonaysaa la dhihi maayo ee waxaa la qabanayaa waxyaabaha xisiga ayaa la soo qabanayaa ee waxa noocaasa waxa weeye markaasi qofka faral lagu saari maayo laakiin waxaa la yidhi hadduu saas sameeyo ahlulkhadwo isagoo ah ilaahay usakiyow saas oo ku tagaa layidhi si furud faralku waa ka dhacaya halayidhi mashi ayaa layidhi maaragtay loo socdo waxa weeye haddii la awoodo qofku meel kastaba ha jiree waxa weeye haddii waxa weeye masaafo uu ka fog yahay aimadu waxay qabaan inaan mashi haddii macnaha uu ku tegi karo inaan markaasi waajib uusan ku noqonin masaafaba hadduu ka fog yahay weye imaamu maalikiyaa waxau qabaa haddii waxa weeye qofkaanu mashi u awoodo masaafadaha ka fogaadee waxa weeye in xajku uu ku waajibaayo laakiin aimada kale lama qabaan marka man istadaaca ilayhi sabiilantan rasuulkeena calayhi salaatusalaam wuxuu ku fasiray xadiis saxiixa oo xaakim iyo kayrkiisa ay wariyeen zaad iyo raaxila ayuu ku fasiray azaadu waraaxila ayuu dhahay nabigu calayhi salaatusalaam waxa weeye istidaacadaana waxa weeye inuu qofku zaad uu helo dhihaaban wa iyaaban weeye inta uu sii socda iyo inta uu soo socda iyo waxa nafaqadoodu isaga ay korkiisa ay tahay waa in markaasi intaas uu haystaa weye haddana gaadiid meesha uu ku tago waa inuu haystaa marka hadda shuruud wujuubulxaj waxaa weeye todoba weeye marka labadaas ka kamid waayo waman kafara ruuxu kufrowdha ilaahay oo alla ku kufriya amase wixii alla ku farad yeela oo xaja ku kufriyo diida fa in allaha allowdha ilaahay haniyun alliideeqsoo weeye alle can ilcaalamiina caalamiinta waa ka joogtoon yahay faralkan hadda markii laysi saaray waxaa markaasi meesha laga saarayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuusan dan ka lahaynin ilaahay waxaa la leeyahay waxaa meesha laga saarayaa in ilaahaan dhihi lahay ilaahay inuu danka leeyahay oo ilaahay nafcuga soo noqonaayo faralka hadda laysi saaray ilaahay subxaanahu watacaala wax uu ka helaayo ma jirto maxaa yihi ilaahay in la anfaco iyo in la luro alla waa ka nasahan yahay markaa ilaahay wuxuu idhi qofki kufriyowdha ilaahay alle fa in allaha alla qaniyun allihii deeqto weeye can ilcaalamiina caalamiinta iyo insiyo malaa'ig iyo cibaadadooda ilaahay danka ma laha ee arrintaana waxaa weeye fadal qofka la saaraayo oo addoonnimadiisa lagu fiirinayo inuu ilaahay addoon u hogaansan yahay in kaleentood ayaa markaasaa lagu fiirinayaa ee ilaahay intaas waxaa weeye caalamiintaa daacadooduna anfici mayso macaasidooduna ilaahay ma murayso weeye khalaa'iqdoodan hadday wada kufriyaan kufrigaa ilaahay waxu dhibi maayo hadday taqyaal ay noqdaane taqwadaas ilahay waxba ku ziyaadin mayso fakafaruu watawallow wastakna allaahu wallaahu ganiyun xamiid waa tawdha ilaahay wal waxaa tira hawdha ilaahay sayidka maxamedka haw yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiow yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisow lima maxay baa tadkuruuna aduu kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa maxaaduu kufrinaysaan qur-aanka wal xaal allaahu alle shahiidun allihii uu yahay oo caalim ku yahay calaa maa tacmaluuna waxaad camal falaysaan maxaad aayaadka ilaahay u kufrinaysiin waxaa markaan hadda loo soo jihaysanayaa oo lala khidaabaa yahuud iyo nasaaro dikrigana waxa loogu khasisa ayaa layidhi waxaa layidhi waxaa la layidhi yahuud iyo nasaaro kufrigood wuxuu ahay maxdu cinaadina cinaad oo iska iskacab buu ahay baa maxaa niman oo ahlu kitaab oo waxyaqaan bay ahaayeen kolkaasuu dha ilaahay lima maxaybaan tafuruuna adigu kufrinaysaan biaayaatina ilaahi aayaadkiisa walxaal allahu alla shahiidun hallii daalacanaayo caalim kuwa uu yahay calaa maa tacmalu waxaad camal falaysaan allana markaa idinku jaasinaayo haddana ilaahi igu yidhi qul waxaa jiraa saydka maxamedka haw yaa ahlalkitaabi kitaabka ahlkiisow lima maxayadaa taskuduuna aad u jeedinaysaan dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aad u jeedinaysaan man duul maxaad u jeedinaysaan aamana rumeeyey oo waa idinka nabiga beeninaaya sifadiisana qariyey maxaa u samaynaysaa arrintaas lima maxaybaa taskuduuna ay u jeedinaysaan dadka can sabiililahi ilah jidkiisa maxaa yele markay nabiga sifaadkiisa ay bedeleen waxa weeye waxay ka dhigan tahay ayagoo jidka islaamka oo xaq ahay dadka ka hor joogsaday manduul maxaad u jeedinaysaan aamana rumeeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama markaasi waxaa waaye jidka ilaahay rumeeyey tabquuna xaalada dalbaysaan wadada ilaahay ciwajan qalooc waa masda bimacnaa mucwaja weeye tabquuna xaalada dalbaysaan wadada allowna ilaahay ciwajan qalloocaad la oo qalloocaad la raadisayn dadka inay xana ka iishaan wal xaal antum idinkuna shuhadaau wa markhaatiyaala aad tihiin oo waxa weeye caalimuuna aad caalimiin ku tihiin bianna diina almarli diinka oo laga raadi yahay alqayim huwa diinu lislaam bianna diina almarniya alqayima huwa diinu lislaam adinkoo caalimiin ku ah diinka laga raadiyay oo toos inuu diinta islaamka yahay kamaa fii kutubikum weye sida kutubtiina ku sugan taasaad caalimiin ku tihiin wamallaahu alla ma ahanowna ilaahay biqaafilin aliha halmaansan camaa fii tacmaluuna camal falaysaan ilaahay ma halmaansana wamallaahu alla ma ahanowna ilaahay biqaafilin aliha halmaansan camaa fii tacmaluuna ad camal falaysiin waxa aad samaynaysaan oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa dadka aad ka jeedinaysaan xaqa aad qarinaysaan ilaahay subxaana watacaala caalim ayuu idinku yahay waa idin og yahay waana idinku jaasinaa la socdaa ley waxaa marka ugu sugan waciid weyn baa ugu sugan baa maxaa yeele wax allaala waxay sameeyan ilaahay caalim buu ku yahay kufri iyo tagdiib weeye waa meesha ku jirta wainamaa inamaa yuakhirukum ilaa waktikum weeye liyujaaziikum ilaahay waa idin akhirayaa oo waktigiina ayuu idin akhirayaa sia laydinkuu jaaziyo maxaa yeele arrinta runteeda waxaa la gaari doonaa maalinta maxkamadda ilaahay la tago ayaa cid walba waxay samaysa maalintaasay ogaa doontaa runta ay ogaa doontaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow in tudiicuu haddaad addeecdaanow ilaahay fariiqan fariiqow ilaahay daa'ifo oo min aladiina kuwa ka mida uutul kitaaba kitaabka la siiyey yahuduukum way idin celinayaan kuwaasu bacda iimaanikum iimaankiina bacdigiisa kaafiriina kaafiriin ayay idin celinayaan wa kayfa sideebaa tadkuruuna adu kufrinaysaan owdha ilaahay wal antum idinkane tudlaa lagu akrinaayo calaykum korkiina aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa la idinku akrinaayo wafiikum idinka dhexdiinane rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa oo yahay oo nabi idin dhex joogo waman yactasim ruuxi qabsadowdha ilaahay bilaahi alle oo ilaahay ku kalsoonaada faqad xaqeeqee hudiya waa la hanuuniye kaas ilaa siraadin dariiq ayaa lagu hanuunshowdha ilaahay dariiqaas oo mustaqiimin oo toosan hadda markii ilaahay noogala soo warrama subxaanahu watacaala yahuud waxyaabihii ay sameeyeen iyo kufriga aayaadka ilaahay ku kufriyeen iyo nasaaraba waxaa ilaahay ka warramayaa bacduulyahuud waxay sameeyeen weeye marka waxaa weeye aayaddaani waxay soo degtay markii ee waxaa weeye bacduulyahuud ay soo mareen baa la yidhi rag saxaabada nabiga calayhi wasalaam ka mid a gaar ahaan labadi qabiilo waaweeye oo joogi jiray madiine oo nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo ansaartii nabiga ahay calayhi salaatu wasalaam oo la dhihi jira aws iyo khazr la dhihi jiray nimankaaso waxa weeye islaamka ku midoobay oo isku jeclaaday oo isla jira waagi horena colaadu ka taagnaa jirtay sida aan sheegi doono ayaa waxa weeye nin yahuudahow soo maray kolkaasuu arrintaas ka carooday ta'aaluska nimankan ka dhexeeya markaasuu wuxuu xasuusiyaa la yidhi jaahiliyadii waxyaaba dhex maray oo fidnooyina ah, oo dagaal ah markaasay waxaa weeye doodeen oo ay ku dhowaadeen baa layidhi inay dagaalaan oy islaayaan taasaa marka hadda ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta uga warramayaa makaayidulyahuud inay iska ilaaliyaan ayaa loogaga digayaa marka hadda waxaa la sheegaa layidhi ninkaas yahuudigaa waxaa la dhihi jira shaash ibnu qaysa la dhihi jiraa layidhi marka waxaa la socdaala wiil dhalinyaro ah oo yahuudiyahaa la socdaa layidhi kolka markuu arkay mu'miniinta wanaaggooda iyo isu isla jirkooda ayuu wuxuu dhahay baa idhi u tagow dhahay nimankaiaa bani qayla oo kuwaas u tagow dhahay waxaadna ku tidhaahdaa ma xasuusatiin maalinta la yidhaha yoomu bucaas ma xasuusatiin maalintaas ma xasuusatiin udheh waxaadna u sheegtaa waxyaabihii ay iskula gabyeen maalintaas oo shicirka ahay shicirkii ay iskula gabyeen oo isku teeyeen maalintaas iyo caydi laisku aayay u sheegow dhahay yooma bacaasna waxaa lihi maalin weyn oo dagaal uu ka dhex dhacay eed aws iyo khasraj aa layidhi qalabadana maalintaas waxaa helay baa layidhi khasraj ayaa helaa layidhi wiilku waa tega baa la yidhi sida odaygii uu amray ayuu yeelaa layidhi markuu waxyaabahaas xasuusiyey shaydaan ayaa qalbiga ka galay markaasay wuxuu yidhaha asilaaxa asilaax hubka noo keenay nin walba hubkiisaw gutay baa layidhi ayadoo waxa weeye xasuustaas oo shaydaankaas uu ku dhaliyey ay fidnadaas keentay marka waxa weeye nabigeena calayhi salaatusalaam waa joogey say jibriil ayaa nabiga ku soo degaa layidhi calayhi salaatu wasalaam oo aayadahan ku soo dejiyey ilaa laga gaarayo lacalakum tahtaduuna markaasuu nabigu soo baxaa la yidhi calayhi wasalaam asagoo bacda asxaabihi la socdaa la yidhi markaasuu nabigu waxau arkay ayadoo dhulkii saxaaraha laysugu saftay oo dagaal markaasi laysku qaadi rabo markaasuu nabigu waxau dhahay yaa maxshara almuslimiin ou dhahay muslimiinta jamaacadoodiyow atadcuuna bidacwa aljaahiliyati wa anaa bayna abooyku ma waxaad isugu habarwacanaysaan jaahiliyadii habarwacashadeedii anoo anigu idindhex joogan oo nebi maxamed calayhi salaatusalaam bacda an akramakum ullahu markii alla idinku karaameeye bacdigeeda islaamka alla idinku karaamey bilislaami oo ilaahay waqadaa cankum isra aljaahiliyati jaahiliyadii maaragtaya shiddadeedi iyo mashaqadeediina alla idinka gooyey waalafa bayna quluubtiina alla isu isu kiin dumay markaasuu nabigu aayadahan ku akriyaaba yidhi waxay ogaadeen baalay muslimiintii fatahaad oo cadowgooda uga yimid yahuudda inay tahay arrinta hubkay iska tuureen baa layidhi markaasay isa shumeeyeen baa layidhi jaabir ibni cabdillaahi saxaabiga la yidhaha waxau dhahay ma aragow dhahay maalintaas maalinka shu'mi badan oo haddana ka farxad badan buu dhahay maalinta awelkeeda shu'miyow ahayow dhahay aakhirkeedana waxau ahay farxad ayuu ahay buu dhahay marka hadda yahuud waa maaragtay malcuuniin weeye mar walba dadka islaamka way isku baabi'inaysaa cadowga islaamka weeye mana doonaysa muslimiintu inay midoobaan marka haddana nasiib waxa weeye islaamka maanta makaayidu yahuud waa ka sii jeedaa markaasay mar iska cunaysaa yahuuddu ilaahay wuxuu uhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeno ayuu dha ilaahay in tudicuu haddaad addeecdaan fariiqan fariiqowdha ilaahay daa'ifo oo min aladiina kuwii kamida mida ah kitaaba kitaabka la siiyey yaruduukum way idin celinayaan bacda iimaanikum iimaankiini bacdigiisa kaafiriina gaala idin celinayaan hadda ilaahay wuxuu ka cabiray dagaalkan waxa weeye ay isku qaadi tageen oo ay haweysteen in macnaha kufriba uu yahay maxaa yeele dad islaamu inay isdagaalaan oy hubka isku qaataan oy isdilaan waxa weeye afcaasha kufaartay kamid tahay arrintaas waxa weeye eh, ah, eh, ansaar aws iyo khasraj rasuulkeena calayhi salaatusalaam islaamka ayaa mideeyey oo nabiga calayhi salatusalam ayaa islaamka ku mideeyey waxaa la sheegay boqol iyo labaatan sano ayay waxa weeye jaahiliyadii ayay isku laynaayeen walaxaana ku fadhin ayay isku dilaayeen xataa waxaa la sheegay nin hadduu nin dharbaaxo ilaa markaasi waxa weeye ninkan beeshiinku dharbaaxshadaas ay ka gubtanayaan qoladaas inaysan ka hari jirin ood u malaysa markaasi xagga dhaqan xumadaas inay macnaha sida hadda annaga soomaali haddaanaha ay wax naga shabaheen maxaa yeele jaahiliyatu luula iyo jaahiliyatu alxadiidaa jir dadkaas waxaa looga warramaya jaahiliyadu horo oo jaahiliyatu luula hadda waxaa jirta jaahiliya xadiisaa jir jaahiliya cusub weye maxaa yele mar haddii islaamka laga tago oo dhaqanka islaamka oo wanaagsan laga tago mujtamacu waxa weeye aad iyo aad u fool xumaanaya iyo waxa laysu laynaayo iyo waxyaabahaanu wax ka jeeda jaahiliyatu luula oo la masdara ayay noqonayaan marka waxaa loo baahan yahay in islaamka haddii lagu run sheegaa lagu walaalooba isaga isaga ayaa markaasaa dadka walaalay kara ina adeer iyo xasamiyad waxba tarimaysa taas waa midda lagu halaagsamo oo lagu hoogay laabudda waa inaga soo noqdaa marka baladaasuu dhaha ilaahay iimaankiina ba'yiisay gaalnimo idiin celinayaan kolkaasuu dhaha dana ilaahay wa kayfa sideebaa tadkuruuna aadu kufinaysa istifaamu tacjiib wa tawfiiq waayo wax lala yaabo weye wal xaal antum idinkana tudla calaykum korkiina lagu akrinaayo aayaatullahi ilahi aydiin maxaa yeele hadda aayadihii ilaahay o dhan laku akriya kitaabka ilahi dhex yaalo inaa islayna maaha wafiikum idinka dhexdiina rasuulu ilaahay rasuulkiisa u yahay marka hadda waxa weeye haddii wax naloo sheegaayo rusushii way tagtoo nabigeena caleh ma joogo laakiin culummadiyaa joogta bacda ilaahay wuxuu yihi markaas waman yaxtasim ruuxii qabsada bilaahi allo ilahi ku kalsoonaaday faqad hujiya waa la hanuuniyay ilaa siraadin dariiq ayaa lagu hanuunshay dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanaه wataعala aclam wاsalaamu عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatu